wacan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbaa meel weliba joogtaan iyo si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taariikh waxaa ku aasaasan tahay toddobada bisha oktoobar sannada qodobada barnaamijka waad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo xal u raadinaya xiisadda udhexaysa xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed iyo hogaanka koonfur galbeed oo weli isku marila arrimaha ku aadan doorashooyinka koonfur galbeed ee duulac uu ku yimid waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo ku celcelinaysa digniinaha ku aadan in markaa laga fogaado wacyigelintana la badiyo maadaama qaybo badan oo ka mida ah gobollada dalka ay ka bilaawdeen roobab xoogan oo qaarkood dad iyo dunyaba saameeyey waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa islaamiyiinta ururka xamaas oo gudaha u galay magaalooyin israa'il ka mid mida ah, iyagoo ka dagaalamaya xilli ay ku dhawaaqeen howlgal milatari oo ka dhana israa'il iyadoo oo israa'il dhankeeduna ay duqeymo ka bilowday marinka khaza qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad maqli doontaane mar kale ku soo dhawaada barnaamijka ogaal

darkiisiyo xoolihiisa duwanka wixii ku qeexan wixii kula ximan dastuurka gawaar adag baa ku xiran ninkii daba kaga jiro gawaar adag baa ku xiran ninkii daba kaga jiro diwanka wixii ku qeexan wixii kula ximan dastuurka gawaar

qalbigu ku daafna hadday qaalmuhoodidaan hadday jabiyaan dulada hadday daran doori socod hadday fadalday dhammaan haseen dabaadoonka iyo kiiwaday doobiroodhan waxay ku waxaan kuna doodayaa dantaada aada yaqaan dameerow sawirkaaga uraanadinka dhige uleedadawla baxo urbaanada haygu tumin gurguro geelbaan ku jabay isagu dooyaysan karay waxaan kula doodayaa hadaala aadayaaa amaaraw shawarkaaga duraan arinka dhigaye uleedadawla baxo urgeenada haygu tumin gurguro dilbaa ku jabay ayaa adeegiyo duurduubka heestani iyo kamaa dambaystii hoos ba andaadago dhaqaradan la gaystee laysaga dambeeyiyo miyaa dooxa maasha waxaan abarisdabayaan miyaan dibadda soo digo dabaskaad arkaysaa abayaa adeegiyo duuduubka heestani iyo kamaal dambaystii hoos baanu taatago dhaqanadan la gaystee laysaga dambeeyo niyadooxa maasha waxa naban isdabayaan niyaan dibadka soo digo dambaskaad arkaysaa dabka oo gamaaniyo lama cadaansan weeye qaraaraad kamaashide dagooba saarsaa hadda aanufaad ka dheefiye oobtahaa u soo culo anigiyo dadweynaha aadabaa naga dhaxayso duduceeda way karan way karan way karan duduceeda way karan dambaan naga dhaxayso duduceeda way karan way karan way karan duduceeda way karan dambaan naga dhaxayso dabka oo gamaadiyo adama cadaagsan weeye aadna dogooba saarsaar adda carbaad ka dheefiye tookahaa u soo culo aanigiyo dadweynaha aadna baa naga dhaxayso

cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh qaybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay waxaa weli taagan khilaafka u udhexeeya hogaanka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen iyo sidoo kale xubnaha mucaaridka oo ay ku jiraan gudoomiyaal baarlamaan hore madaxweyne hore iyo xubno kale oo wasiiro soo noqday xilal kala duwanna kasoo qabtay federaalka iyo koonfur galbeedba kuwaasi oo ka biyadiidsan sida uu markaa wax u wado hogaanka koonfur galbeed ee laftegren oo ay markaa leeyihiin waqtigiisa waa uu dhammaaday heshiiskii fulintiisana weli waxba kama ayna dhaqan gelin inkastoo heshiisyo siyaasadeed oo kala duwan marar kala duwan dowladda federaalku iyo maamul goboleedyadu ay galeen sidoo kale hogaanka koonfur galbeed iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaridkuna ee uu jiray heshiis ay gaareen oo garwadeenka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubnaha mucaaridka muddooyinkii lasoo dhaafay waxay kulamo ay la qaadanayaan xubno kamid ah beesha caalamka midooda afrika iyo sidoo kale hogaanka dowladda federaalk soomaaliya iyagoo oo markaa dhusmareeb maalin hore gaaray lana kulmay madaxweyne xasan sheekh sidaasoo kale dhuusmareeb waxaa tegay cabdicaiis lafta gareen oo isaguna la kulmay madaxweyne xasan sheekh inkastoo aan faahfaahin badan laga helin kulanka hogaanka koonfur galbeed iyo federaalka waxaana xubnaha mucaaradku dhawaan shir jiraad ay qabteen ay sheegeen inay madaxweynaha u tagi doonaan oo shalayba ay gaareen iyagoo markaa tilmaamay in kulamadoodu uu yahay sidii markaa ay ugadha dhicin lahayn xukuumadda in doorasho laga qabto deegaanada koonfur galbeed oo ay lafta garan ku eedeeyeen in aan u socon dagaalka al-shabaab iyo doorashona sidaana markaa aanay ku fiirsan karin inuu xukunka ku joogo haddaba ma u muuqataa mid lagu xalin kara haatan xaaladda lagu jiro in markaa laga qabto doorasho koonfur galbeed iyo arrimo kale oo ku saabsan cabsida laga qabo fatahaado ay sameeyaan webiyaasha dalka xili roobabka laga digayo oo qeybo badan oo kamid a ah dalkan ay ka bilaawdeenba oo ay saameeyeen waxaan su-aale ka weydiiyey siyaasadeed siyaasideed cabdiraxmaan cabdiqaadir runtii muddo ku dhow sanadba koonfur galbeed waxaa ka jiray siijid siyaasadeed Eh, kadib markii eh, madaxweynaha eh, koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftigareen mudaxiliedkiisii uu ku dhamaaday labadii kun laba labaatankii oo xildhibaanada bateeda kalena ay jirtay iswaafajin lagu sameeyey mudaxileedka madaxweynaha iyo golaha shacabka maamulkaasi koonfur galbeed waa ognahay koonfur galbeed wax ka jiray baydhabo waa la cuuryaamiyey oo waxaa tegi waayey ama laga hor istaagay eh, siyaasiyiintii waaweynaa oo koonfur galbeed oo rugcadaaga ahaa oo arrimaha koonfur galbeed wax badan kasoo daraadhidhiyey uu ka yahay ay kamid yihiin guddoomiyeyaashii hore ee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan eh, guddoomiye maxamed sheekh cismaan jawaari siyaasiyiin kale oo aada u fara badan uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda eh, oo hore maxamed ibrahim aadan fargeti kadib waxaa dhacay weerar xitaa toos ah oo lagu qaaday guriga fargeeti oo halkaas maleeshiyaad lagu abaabulayay oo maamulka koonfur galbeed in lagu weerar la wixii o dhan marka isku soo duuduubo heshiisaa jiray oo dowladda federaalka ee dhedhexaad ka ahayd oo garwadeen ka ahayd waxa intan ay wada sugaayeen fulinta heshiiskaasay ahayd waxaa leeyahay novemberta soo socotuu heshiiskaas ku egyahay waxaa la doonayaa wixii lagu wada hadlay oo ah in koonfur galbeed doorasho ay qabato oo lafta gareen muddada sanadka ah uu kororsaday markii laga soo tago doorasho uu qabto doorashadaas dowladda soomaaliya sida heshiiska uu ku jirtay garwadeen ay ka ahaato wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya wixii o dhan waxay u muuqdaan maadaama waxa haray ay tahay one mont in aynan suuragal ahayn dareenkaas xooganaa jiray maalmihii ugu dambeeyey shiraraa socday nairobi mid baa ka dhacay muqdishaa uu ka dhacay xubnaha mucaaradku waa hanjabeen baydhabo hadii diyaarad noogula ogolaan waaye muqdisho dhulka maraynaa oo baydhabo sidaasaan ku tagaynaa ay adiga anyway si walba ay ahaato xaaladda koonfur galbeed marna ma sahlano oo culeyskaas waa ka jiraa mar kale hadda waxaan ognahay in dhuusamareeb loogu yeeray madaxweynihii lafta gareen oo halka asiga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmahanba maxay ahayd dhuusamareeb u joogay abaabulka dagaalka al-shabaab ka dhanka ahaa ay ku wada hadleen mar kale shalay ilaa idaraadna waxaa dhuusamareeb gaaray xubnihii mucaaradka ahaa oo la leeyahay madaxweynaha kal hor maadaama ay ismari waayeen mar kale inay iskula noqdaan oo ay arrimaha ka wada hadlaan oo madaxweynuhuna uu culays uu ka keenay oo ah in asiga culays uu dagaal uu furan yahay mid siyaasadeedna hadda uusan maxay ahayd xalkeeda uu culus yahay marka koonfur galbeed way foolanaysaa markaan kuusoo koobo waa dhici kartaa eh, in maxay ahayd ay isku dhacyo siyaasadeed oo hubaysan ay ka dhacaan eh, gudaha koonfur galbeed dhexdeeda in maxay ahayd arrinta la xaliyo oo siyaasiyiinta hadda ee eh, jooga ah maxay ahayd iyo kan maamulka hadda hayaba ay isu yimaadaan oo tanaasulaad ay dhacdaan labadaba waxa waaye waa wax la wada filan karo waay laba heshiisaa jiray oo siyaasadeed mid waxa uu ahaa heshiis horay ay u gaareen xubnaha mucaaridka iyo hogaanka koonfur galbeed oo dowlada federaalk ay dhexdhexaadu ka ah madaxweyne xasan sheekh kaas oo dhigayay in novembarta haatan soo aadan ee la qabto doorashada koonfur galbeed inta ka horeysana la diyaariyo taa sida muuqato waxa laalay oo nasakhay heshiiskii kale ee golaha watashiga qaran lagu gaaray muqdisho kaasi oo dhigayay in doorashooyinka laga guuro nidaamkii hore ee doorashooyinkii dadbanaa muddo hal sana maamul goboleed loogu wada daray sidoo kalena doorasho qof cod la qabta la rabo kaas marka waxaa nasakhay sida muuqata kii hore ay gaareen midkan dambe marka bal sooma mamudid inay wax isku cakiran yihiin marka la eego heshiis siyaasadeed oo marba mid la galay marka aan kala qaadno heshiis waa heshiis u dhexeeya madaxda talada hayse koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed waa heshiis u dhexeeyo heshiisna waa heshiis guud oo golaha wadatashiga qaran oo maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo jubbaland iyo dowlada dhexe ee maamulka gobolka banaadir ay ku wada hadleen waxaa weliba heshiiskaas banaanka ka sii wada ognahay maamulka puntland oo kol horeba qaadacay la shaqaynta dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka maxay aheeto midka koonfur galbeed baa anaga ka hadlaynaa midkan dowladda dhexe maxay aheeto muddokororsiga ah waa mid siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhanba ay ka wada hadleen koonseen buuxa ayay ka qabaan siyaasiyiinta soomaaliyeed oo dhan ama koonfur galbeed ha joogo ama galmudug ha joogo ama maxay aheeto eh, eh, siyaasi federaalka ah ha noqdo runtii konseena laga qabaa oo ah muddo kororsi in meeshaa laga biyobiyeynayo eh, muddo kororsina waa wada ognahay dalka soomaaliya culeyska uu u keenay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxay ahayd muddo kororsigiisii oo halka sana uu ugu hergelay oo muddada labada sana ah uu kordhiyey khilaafka ka dhashay gacanka hadalka ka dhashay waa la ogyahay marka dowladda federaalka mar kale waxaa loogu baaqaa siyaasiyiintii iyo kulli ay ugu baaqayaan in maxay ahayto madaxweyne xasan sheekh maxamuud shalay waxa uu diiday asaga oo maxay ahato hotel maa-idda uu lagu weeraray maxay ahayd dhowr jeer uu yidhi madaxweynaha maxay ahayd oo wali mashime uu yidhi waxa uu shalay diidanaa oo banaanka la taagnaa in maanta asagana maxay ahayd uu dadka ku socodsiiya absolutely wax shaqaynaya inaysan ahayn ay siyaasiyiinta conseyn noocaas ah ay qabaan oo aan wada ognahay maxay ahayd oo siyaasiyiinta waaweynaha sheekh shariif ra-iisul wasaare xasan cali khayre ra-isul hore iyo madaxweynihii hore iyo siyaasiyiin kaleba ee warmurtiyeenti kala duwan ee kasoo saareen ka marka waa mid maxay aheeto caam ah oo wada saameynaya maamul goboleedyada dhan laakiin hadda anaga nuxurka aan taagneen waxa weeye nuxurka koonfur galbeed koonfur galbeed heshiis waxaa la gaaray heshiiska federaalka iyo maamul goboleedyadu ay gaareen markuu dhacayna dowladii eedaa dowlada shalay eedaa koonfur galbeed wadahadal dhex dhigtay intay mar kale isugu yeertay siyaasiyiinta maysan dhihin maxay ahaydoo shalay sidaan kuwa isku wada ogeyn oo ahayd in nofembar doorasho ay dhacaysa taas waxawaaye waa ka wada noqonay doorashooyinka maamul goboleedyada dhanba wada rarnay dowladii ma dhihin marka eh, maadaama arinkaas aysan dowladu ka hadlin oo siyaasiyiintii shalay iyadu ay dhedhexaadisa aysan kala kala hadlin haddii dowladdu ay damacsan tahay marka in koonfur galbeed ay ku diido labada kun damacsan tahay waa iyadu khilaaf ay ka abuuraysa koonfur galbeed dhexdeeda lianna shalay iyadaa wadahadal dhex dhigtay maanta dowladdiina waxaa loogu baahan yaha wadahadalka shalay ay dhex in xubnihii siyaasiyiinta ahaa iyadoo waktiga la gaarin oo hadda waxawaaye la murmin oo muran uusan bilaaban in si hoose oo dhexe ay ku wada hadashiiso oo arrintaana ay soo gabagabaysa iyadaa laga rabay marka dhan walba markaa ka eegnaba waa gaabis ay federaalku uu ka gaabiyo arrinkaas dagaal ku jira sidaad la socoto madaxweynihii madaxtooyadii soomaaliya ku shaqeynaya uu ka guuray muddo laba bilood ka badan wuxuu ku sugan yahay dhuuse mareeb marka ma is leedahay wadi karaa arrimo doorasho iyo siyaasad iyo sidoo kale madaxweynaha arrinka weyn u taalla oo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee madaxweynuhu haatan dadaal ku bixinayo runtii madaxweynaha eh, wuxuu leeyahay wakiilo ayuu leeyahay eh, wakiilada oo madaxweynaha uu leeyahay eh, waa ognahay wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda amniga gaashaandhiga maali wax qolo walbaba maxay aheeto ayaa wakiil u ah xukuumadda wakiil u ah wixii fulin ah runtii doorasho maamul goboleed laga sameeyo iyo hadda dagaalka maxay aheeto aniga wax weyn ah, hadda iskuma saameyn karaan aragtida aan aaminsanahay absolutely taas waaye oo sidaa wada ognahay dagaalku dagaal guud oo dalka ka wada socda ma ahan waa dagaal deegaano kooban oo ka jira keliya maxay ahayd dagaalkaas maadaama deegaano kooban oo ka jira meelo kalena doorasho waa laga qaban karaa laakiin anyway dowladda soomaaliya ama doorasho ha qabata ama yaysan qabanin iyadaa laga rabaa inay maxay ahato wixii shalay iyadu isku keentay oo baydhabo eh, maxay ahato ay geysay in maantana eh, maxay ahato arrinkaasi iyadu ay gacan ay saarto marka sideedaba waxa waaye dad isxaxagtay isma xalliyaan eh, madaxweyne nafta gareen koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka dad isxaxagtay waaye mar hadday isxaxagteenna isma xallin karaan marka dowladda dhexe iyadaa looga baahan yahay intii dad eh, maxay ahato sidii dhaqankii xumaay oo dowlado shisheeye iyo beel caalam iyo waxbaa soo farageli intii la dhihi lahaa in dowladdu iyadu eh, maxay ahato lafta gareenna eh, uu ka tirsan yahay iyagii oo dowladdii uu ka tirsan yahay siyaasiyiintii mucaaradkana iyaguna dowladdii ay ka tirsan yihiin in ay u wada yeerto labadaba ay wax macquul ah oo siyutibal ah oo bulshadu ay wada qaadan karaan oo aanan xabad ahayn inay maxay ahayto ay gaarsiiso bulshadaas dowladda iyadaa laga rabaa muddooyinka lasoo dhaafay cabdiraxmaan waa la socotay digniinaha jiray hay-adda musiibooyinka ay dhowr jeerna ay ku celcelisa la xidhiira roobka deerta oo laga cabsi qabo markaa inuu saameyn badan dhaliyo webiyaashii fatahaado sameeyaan soomaaliyan aan ognahay in markuu roobka yimaadaba dadku u nugul yihiin roobka dadka danyarta barakacayaasha iyo dadka kaleba maadaama dadkeen u badan yihiin dad beeraleey iyo dad xoolo dhaqata marka bal arintaa laftirkeeda maxaa laga rabaa xukuumadda inay markaa juhdi geliso intii aanay musiibadu dhicin eh, wada socnaa digniinaha la bixinayay oo khaasatan hay-adda maareynta musiibooyinka ay sheegtay xiliina in ay jirto oo cadareen noocaas oo kale ay jiraan oo maxay ahayto hadeer deegaanada koonfureedba ay ka bilowdeen roobabkii oo aad ogtahay baydhabo roog xoog leh oo aad iyo aad maxay ahayto u biyo dhigay maxay ahayto jidadka inuu da-ay runtii dowladda soomaaliya waxaa loogu baahan yahay waa in kaabayaashii ay la timaado bulshada soomaaliyeed ay mas-uulka ay ka tahayna maxay aheeto ay xooga ay saarto sidii waxyaabo musiibo rabbaani ah oo mid rabbi samaa'i ka imaaday hadda wax oo cili kara ma jiraan inuu ilaahay subxana wa tacaala ummadda soomaaliyeed uu ka yasiro mooye wax hadda gooni u celin kara ma ila jiraan laakiin dowladdu waxa waaye inay feejignaan ay samayso wacyigelinna ay samayso keliya aysan ku ekaanin rag eh, maxay aheeto mas-uuliyiintii hay soo hadashay eh, arintaa unbaa jirtooy dhahay inta lagu ekaanin bulshada wacyigelin loo sameeyo maxay ahayd oo loo sheegay dadka goobaha webiyada iyo ay ka dhow yihiin iyo meelaha waadiyaasha iyo inay aad ugu fogaadaan caruurta yararka oo kaleeta aad maxay ahayd taxadar badan loogu muujiyo iyo waayeelada iyo dadka baahiyaha gaarka qabo oo ah dadka haddii mardaad ama culaysyo kale ay yimaadaan u nugul oo waxyeel ay kasoo gaarayso marka dowladda soomaaliya hay-adaheeda ku shaqada leh oo shaqada ku leh maxay ahayd wasaaradaha shaqada ku leh maxay ahayd in ay arrintaasi diiradda ay saaraan waa wax loogu baahan yahay waaye la xisaabtan dhab ene waa in laga sameeyaa waxaa jira hay-ado arrimahaas iyo ka shaqeeyo runtii maalin walbana waxaa maqalnaa webiga shabeellaa fatahay maxay ahayd beled weyne waa magaalo waa la geli layahay eleboorka diyaarada ka degila maalin walba waa kelmadahaas waa nugu soo noqdaa sanad walba haddana maca mar walba waxaa la sheegaa in maxay ahayd oo la caawinayo dadka oo hay-adi system jiraan marka waxaa waaye in dowladdu la xisaabtan dhaba ah ay samayso wigi meel kasoo faruurta la celin ma weyne waxaana jira meeshaas gacan bidxin kalaa jirtaa isleeyahay marka dowladdu inay la xisaabtan rasmi ay la timaado dadka ku shaqada leh arrimahaas wacyigelintana la badiyo wax ilaahay xaggiisa ka imaadayna wax hadda gacan u dhigi kara malahan ilaahay subxaana watacaala inuu naga maxaayato kafiyo oo naga koryeelo oo culeyskaas roobabkaas la sheegayo insha allah uu yeelo maxaayato faa'iidadiisa keliya ilaahayna soo aadiyo khasaarihiisa alla naga yareeyo qabow waa loo baahan yahay roobka wax loo baahan yahay waaye waa saa sheegtay waaye bulshada soomaaliyeed waa waxaa la waa bulsho oo sixty percentage xoolo dhaqata ah waayaa la yidhaahdaa iyo beeraley ah marka laysu daro marka maadaama annaga waxa aan ku tiirsannahay xoolo iyo beere ay yihiin oo labadaasina waxa ay u baahan yihiin mar walba ay tahay in roob la helo roobka annaga wuxuu noo yahay boos muhiim ayuu noo joogaa marki lagasoo tago maxay in la qabowsada iyo marki lagasoo tago haddana waxyaabihii manaaficaadka annaga noo gaarka ahaa ee aan ku noolaanaynay qutul daruuriga ahay ayaa maxay ahayd oo nooga xiran roobka wax loo baahan yahay waayo marka culaysyada u watana insha allahu maxay ahayd oo in ilaahay uu la yidhahdo allahuma ijcal calayna walaa xawaalayna walaa calayna in maxay ahayto ay ku wada duceystaan in ilaahay buuraha iyo meelaha waadiyada iyo uu ka yeelo laakiin uu bulshada dhibaato wax u geynayo ama guryo ku burburay iyo aysan dhicin insha allahu tacala ama nafkooda ah ilaahay subxana wa tacala ka rajaynayna insha allah falanqee siyaasadeed cabdiraxmaan cabduqaadir ayuu ahaa oo arrin badan aan wax ka weydiiyey welina barnamijka war ad weli barnamij adegeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal markaan hadii aynu egrana waxaa shalay galinkii dambe muqdisho soo gaaray gudoomiyaha ama hogaanka s e c oo markaa loo yaqaano cabdiqaadir firdhiye isagoo markaa sheegay in xukuumadda ay u yartay ayna kala hadli doonaan arrimo ku aadan xiisada laascaanood iyo arrimo kale oo markaa la xiriira sidii markaa wax looga qaban lahaa dhibaatadii ka dhacday laascaanood xalna loogu heli lahaa weli waxyaabaha lagu kala arri duwan yahay waa kan cabdiqaadir firdhiye oo isagu ah hogaanka s e c ilaaha mahad iskale sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xildhibaanada wasiirada iyo shacabka soomaaliyeed oo u soo baxay inayna soo dhoweeyaan oo nagu soo dhoweeyaan caasimadii qaranka soomaaliyeed ee muqdisho aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waa ku faraxsannahay in aanu gurigegii annagoo nimid sidaana loo soo dhoweeyey muqdisho qof kasta oo soomaaliyeed oo gurigiisii weeya sida caadiga ahna qofna gurigiisa laguma soo dhoweeyo laakiin qofka markaa gurigiisa lagu soo dhoweeyo qiimo gaara bay u yeelaysaa soo dhoweyntaasi qofka marka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa una faraxsannahay in guriga iyagina lagu soo dhoweeyo oo dadka intaa leeg iyo madaxda intaa leeg ay noo soo istaagaan soo dhoweynteeda aad baad mahadsantiin wasiir sida wasiirku sheegay waxaan xamar u nimid muqdisho u nimid casuumad rasmi aan ka helnay xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa weeye muqdisho saan sheegay hooyadii soomaaliya deegaanada soomaaliya oo dhan iyada hooya mandaqada s c khaatumo waxaa ka mid tahay dadweynaha soomaaliyeed ee hooyada u tahay in la yimaado la soo booqdo lagu soo noqnoqdo waa shay abiiciya weeyaan annaga waxaan noo qofaysnaa haddaana loo yeedhin inaan iskeenna annagu waanaan yeermada sugin laakiin iskeenidayadii wax ka soo hormaray yeermada xukuumadda noo yeedhay waana ka mahadnaqaya mar kale ah qaranka soomaaliyeed midnimadiisa ummadda soomaaliyeed wada jirkeeda wada qabsigeeda baan u taagannah muqdisho waxaan u nimi xoojinta midnimada dad iyo dal ahaan ee soomaaliya waana ka midho dhalan doonna haddii ilahay ka dhigo marka shacabka soomaaliyed dhammaanta ay gacmaha qabsadaan shacabka soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda soomaaliyeed dal ahaan iyo dad ahaan way midaysan tahay waxaa si jira kala arkiduwan lagu kala arkiduwan yahay midnimada dadka qaar ay aaminsan yihiin inay go'aan ama ay ugu jirto waxaanu ka shaqayn doonnaa hadda kadib aragtida lagu kala duwan yahay in lay soo dhoweeyo oo la miday ah haddii laayb ka dhigo way soo dhammaatay khatartii dadka kala goyntiisa laga qabay annaguna qayb kamaanu ahayn kamaan ahaan doono mar kale wixii hadal waa daadsan doona haddii lahay ka dhigo insha allahu tacala hadii la yidhaahdo waa ka mahadnaqaya wasiirad soo dhoweynta aad noo samayseen adiiyo labada aqal iyo golaha wasiiraduba iyo madaxda kale ee joogjoogga ah aad iyo aad ad mahadsantihiin hogaanka c c khaatumo ayuu ahaa cabduqaadir firdhiye oo isagu ka hadlayay ujeedka uu u yimid magaalada muqdisho xilli muqdisho lagu soo dhaweeyey shalay xukuumadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi iyo xubno kale ay soo dhaweeyeen haddaba imaatinkiisa muqdisho iyo sidoo kale khilaafaadka u dhexeeyay somalilan iyo xukuumadda maxay u dhimi kartaa iyo su-aalo kale waxaynu markaa wax ka weydiinay siyaasi xirsi imaan eh, bismilah alxamdulilah waa arkay horta waa mahadsan tahay eh, arkay soo dhaweynta ninka la c c ninka la baxay eh, qolada deegaanka yaradal ay ah ku doorteen mm. iyo soo dhaweyntiisa marka qorshaha lagu yeeray in la casuban asagaa sheegay meesha xamar lagu casubay oo dowlada martadaad ka haysto qorshaha lagu casubayna de qorsho cad maahan oo aan hayno anaga laakiin ayaga kolley de rabitaankooda waxawaaye in ay maamul noqdaan dowlad goboleedyada camal hmm. dowlad goboleed noqdaan dad federaalka ka tirsan ayagu saasay rabaan rabitaankooda laakiin waxa lagu cashuumay oo loogu yeeray eh, ma hayno annaga haddii marka rabitaankoodaas oo ayagu ay kuudaraynayaan mm-hmm. loogu yeeray loogu yeeray oo ah, waxaweyaan de eh, ma barnaamij hadda shaqayn kara maaha mm-hmm. oo de eh, mugsantahay dalka tididaba mm-hmm. la qaybiyey qaab oo yani si siyaasad ahaan isu dheeli karaan camala loo qaybiyo haddii marka ay iyagu soo kordhaan waa waa culeys waaye dhinacay maanta u ciiraysaa ma garanayo marka waa macquul haddii muqdisho naqabka loo sameeyo oo iyaga iyo muqdisho baarlamaanka loo geeyo sidaas loo samaynayo oo daruur sheelka sidaas lagu saxayo waa macquul Eh, haddii iskaasaas la sameeyo waxay caqabad ku noqonaysaa meesha in dadka la yidhaahdo ama uyeelida naftirkeedaba waxay caqabad ku noqonaysaa nabadda hadda meesha ka jirta oo hadda nimankaan ninkaan muuse nabadda hadiisa jooga dagaal abaabulaya waa gartay xirsi eh, eh, ah, imaan muxuu weyn karaa madaxweynaha soomaaliya oo la ogaa in uu labada dhinacba uusan dhinac raacin uu xabad joojin ugu yeerayay labada garabna hadda garab kamida muqdisho u yimiday maxaa dhici karaa isleedahay leedahay way luntay oo haddii nimankan loo yeeri yeeritaankaasna maaragtay hadda wax kalaba xataa la qaban yeeritaankaas xalaf loogu yeeday wuxuu lumiyey dhexdhexaadnimadii oo salaadii sii badan karta oo nimanku waad ogtahay waxay ku doonayeen inay ninka la yidhaahdo maamulkoodii doonida yihiin doona istaagoodii yani ay ku dheganayeen haddii marka nimankaanu ay ka go-aan doonistaagoodii waa lumay waa lumaya mm. marka ayagu mar walbaba nimankaasi ku-cisho lahaayeen ayay maarata ku dadaalayeen dadaalkaas marka way isku khilaafsanaayeen oo muudda wuxuu qaba inuu ku qabto wuxuu ku soo celiyo dadka mm. kale oo kasoo jeeda gobolada waqooyina waxay waxay taagnaayeen maya dagaalkii hore aa ugu filan wadahadal iyo waawan iyo anqadayno marka hadii nimankaa marka shalay shankan iyo safarkooda shalay wuxuu labinayaa marka hajadkoodu lubina ah waxaa suurtagala ah inay dhinac ku raacaan oo ay ka xanaaqaan oo oo ka dagaal dib dib usoo noqoto aaday macquul u tahay meeshaas roblem baa ka imaanaya roblemkataag waxawaaye eh, in iyagu waxay haddana kale dhib ku yihiin intii kale maamuladii kaloo dhisnaa oo qaab yani isu dheelitana ku dhisnay haddii kuwa nimankaan soo kordhaan oo way luminayaano yani bawshilki dhina dhinaca u badanayaa haddii ma ogid yani baaladkii lagu samaynayo muqdisho lagu daraayo waa macquul eh, marka si kastay tahay ah. roblema soo kordhay roblema soo kordhay xasiloonidii yasaheed hadda meesha ka jirtay iyo nimankaasna waad noolaadaan masiijada laga qabay meesha way ka dagaal iyo xiisaday soo kordhinaysaa yeeritaan siyaasi xirsi imaan ayuu ahaa oo arrimaha i c c ka wareysanay markaana dhegeysta waxad bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka sac kulmooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaad la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali weliba ifraax axmed xuseen ifraax hadalleynta afar ka sac muddooyinkii ugu dambeysay haddii aanu ku bilaabno waxaa aad iyaad loo hadalhayay hogaamiyaha a c c kaatuuma cabdiqaadir axmed cali fardhiye waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho kadib casuumaad uu ka helay madaxda ka mid ah madaxda dowlada federaalk soomaaliya mas-uuliyiin uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowlada federaalk soomaaliya ayaa garoonka aadan cadde kusoo dhaweeyey wafdigan ee ka socda khaatumo a c c soo dhaweynta kadib waxaa warbaahinta garoonka kula hadlay hogaamiyaha a c c cabduqaadir fardhiye isagoo shaaca ka qaaday in magaalada muqdisho ku yimaadeen casuumaad madaxda dowlada federaalk soomaaliya wuxuu leeyahay waxa muqdisho ee ku nimid casuumaad aan ka helnay ee xukuumadda soomaaliya magaalada waa hooyada soomaaliya a c waxay ka mid tahay uu leeyahay ummadda soomaaliyeed muqdishona ay caasimad u tahay wuxuu sheegay in magaalada muqdisho ay tahay xuduunta ummadda soomaaliyeed islamarkaasina imaan lahaayeen xitaa hadii aysan ay ku casuumeen dowladda soomaaliya wuxuu intaasi ku daray in dadka soomaaliyeed ay yihiin kuwa isjecel la kala jarayo siyaasiyiinta qaarkoodna ay ka faa'iidaysanayaan sidoo kaleeto waxyaabaha ugu waaweyn hadalhaynta ka dhalata waxauu yahay in la arkay hogaamiyaha a c c isagoo marka calanka soomaaliya wata mhm. garoonka muqdisho uu ka soo degay marka saacadihii ugu dambeeyeyna arrintaasi hadaleyn badan ayaa ka dhalatay ifraax aad aad cabdirashiidow dhanka kale waxaa laleeyahay saaka falastiin waxaa ka socdaa wax aan horey loogu arag waxaa laleeyahay ururka xamaas ayaa si kadis ah u galay magaalooyinka koonfurta israa'iil u dhow ee marinka khaza hal mar ayayna yuhuudda ku baraarugeen ayaa leeyahay rag wadooyinka ka dagaalamaya saddex magaalo oo ay xoog ku haysteen israa'iilna waxa uu gacanta u galay ururka xamaas sida warbaahinta israa'iil ay tabisay sidoo kaleeto waxaa lasoo warinayaa in falastiiniyiinta ay diyaar u yihiin markaan intoosa ula dagaalamaan yuhuudda sidoo kaleeto baraha bulshada ayaa lagu faafiyey ciidamada falastiin oo markaasi dabcan meelo badan xirtay sidoo kale magaalooyinka koonfurta israa'iilna ee u dhow marayka khaza ay ku sugan yihiin hadaba ciidamada falastiiniyiinta taa waxay ka dhigan tahay in reer falastiiniyiin ay markaan diyaar u yihiin in dagaalta hoose ay la galaan yahuuda ama israa'iiliyiinta adaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynanay markaan dhankay qormooyinka waata cabdirashiida qormada ugu horraysa dhankayga rasuulkeennu maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee waxa uu lahaa weji farxad badan iyo dabeecad wanaagsan waxa uu ahaa qof dulqaad badan naxariis badan oo aanan cidna dhibin ama aanan xanaaqin qofna aanan aflagaadeynin weligii cidna gacantiisa kuma garaacin wuu fududaa la macaamilkiisa mar walba weji farxadeed ayuu lahaa mar ayaa nin reer baadiye ahaa u dhabagalay furfurnaanta nebigeenna naxariisi nabadgelyo dushiisa ahaatee markaas ayuu dhahay ma waxa aad tahay midka ay qoreysh sheegayeen inuu beenaale yahay ilaahay baan ku dhaartay wejigiini ma aha weji beenaala ah qormadan qormadani waxaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gasha maymuuna sheekh odawa qurmada ugu dambeysana waxaa lagu bilaabay sidii wanaag sameey abaalmarin cidnaha ka sugin waa sirta guusha dadka garaadka leh sidoo kaleet waxaa leeyahay ma rabtaa inaad jannada gasho wixii lagu farasameey wixii lagaa reebanah ka joog labadaada waalidna baari u noqo ma rabtaa inuu ilaahay ku jeclaado adigana jeclaaw waxaa leeyahay ka cabsan fashilka qofnaha weydiin garab istaag kalsooni muuji oo dadaalka badi dhoola caddeynta waa hadal wanaagsan oo aan la maqlin ogow markasta ifka waxaa jooga qofkaa liita xaalka aad ku jirto marka ilaahay ku xamdi oo mar walba dhoola caday ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaana qormadan kasoo eganay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil bulle guud ahaanna waa naginta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qeyb ka ahayd barnaamijka ogaal warbixinad kale barnamijka hadii anu dagaalyahanada ururka xamaas ayaa ku dhawaaqay dagaal milatari oo ka dhanaa israel xilli dagaalo toos ah duqeymo iyo sidoo kale weerar gaadmaba ay ka socdaan dhulka ay xoogga ku haysato israel balse dadka falastiiniyiintu ay leeyihiin waxay sheegeen in markaa israel ay duqeymo kusoo garaacday marinka khaza taana ay kaga jawaabayaan inay markaa iska difaacaan oo dhankooduna ay markaa weerar toosa ay qaadaan waxaa la sheegay markaa in la arkay dagaalyahanada ururka xamaas oo ka dagaalamaya qeybo badan oo ka mid ah ilaa saddex magaalo oo ka mid ah magaalooyin ay horay u lahayd falastiin balse israel ay xoogga ku haysatay waxaana lasoo wariyey khasaare dhimasho io dhaawac oo ka dhashay marka weerarada ururka xamaas ay markaa sameeyeen waxaa lasoo wariyey in markaa la arkayay dagaalyahanno ka tirsan ururka xamaas oo ka dagaalamaya magaalooyin iyo xaafado ay degan yihiin dad israa'iiliyiin ah sidoo kale ururka xamaas qoraal ka soo baxay waxay ku sheegeen inay si rasmiya u bilaabeen markaa howlgal milatari oo ka dhana ah israa'iiliyiinta taa waxay sheegeen inay kaga jawaabayaan daandaansi ay sheegeen inay israa'iil ku hayso dadka falastiiniyiinta xilli ay joogto noqdeen toogashada iyo dilalka ay ku sameynayaan israa'iil dadka falastiiniyiinta ee degan marinka khaza iyo sidoo kale dhulka daanta galbeed iyo xerooyinka qaxootiga oo dadka falastiiniyiinta ay ku weeraraan ciidamada israa'el waxaa muuqata in markaa sidoo kale midooda yurub ay sheegeen inay u muujinayaan midnimo dadka reer israa'iil oo ay markaa sheegeen in dhibaato loo geystay siday iyagu ku sheegeen qoraal ka soo baxay madaxweynaha midooda yurub charles michel ayaa sheegay in markaa midooda yurub uu garab taagan yahay israa'il dadkeeda waxaynu cambaareynayna weerarada aan loo meeldayin ee lagu soo qaaday israa'il iyada iyo dadkeeda subaxnimadan waa kuwo u muuqda argagax iyo sidoo kale in la dhibaateeyo dadka waxba galabsan ayuu bartiisa twitter ku qoray ninka lagu magacaabo charles michel oo isagu ah madaxweynaha midooda yurub balse midooda yurub horey dhagaha iyo kaga fureysteen inay kaga hadlaan dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ayna ku hayaan ciidamada israa'el sidoo kale muuqaal la sii daayey oo warbaahinta al ay sii daysa ayaa muujinayay in markaa maxamed daayif oo isagu ah saraakiil ka tirsan ciidamada jihadiyiinta falastiin uu si rasmi ugu dhawaaqay howlgal military oo ka dhana israa'il inay si rasmiya ah u bilaabeen waxaa lasoo wariyey in dad ka mid a ah xubnaha yuhuuddu ay kusoo carareen dhismaha masjidka al aqsa iyaga oo markaa u muuqday inay ka cabsadeen dadka kale ee deegaanka ee falastiiniyiinta maadaama uu markaa bilowday dagaal toos ah oo u muuqdo markaa mid ay bilaabeen ciidamada markaa kuwa jihaadiyiinta ee ururka xamaas sidoo kale mareykanku waxay sheegeen inay si dhow ula socdaan xaaladda amni ee dalka israa'el safaaradda mareykanka israel waxay sheegtay inay aada si dhow u qiimeyneyso onala socoto xaaladda markaa ka taagan dhulka israel oo ay sheegtay inay markaa dhowr gantaal kusoo dhaceen dhanka koofureed ee israel ayna ku dhaawacmeen waxyarana ay kasoo gaartay dadka rayadka ee markaa israailiyiinta muwaadiniinta mareykanka waxaynu uga digaynaa inay si dhow markaa ay ula socdaan sidoo kale ugu baaqaynaa inay markaa ilaaliyaan badqabkooda ayna ka fogaadaan wax weliba uu khatar ku keeni kara ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay safaaradda mareykanka ee israa-el waxaa muuqata in markaasi dhibaatada ugu weyn haatan taagan inay tahay in israa-el ay dhankeeda kaga jawaabi doonto weeraro toosa iyo dagaalo toosa ay markaas soo qaadi doonto iyadoo aan u meeldayihin dadka rayidka ah durbaba shirka golaha wasiirada israel ayaa degdeg loogu yeeray xubnaha golaha wasiirada waxaana la filayaa inay go-aano kasoo baxaan iyadoo la amri karaba inay ka jawaabaan marka la eego weerarada iyo dagaalada lagu soo qaaday waxaa kordhaya ayaa la leeyahay khasaaraha ka dhalanaya iska horimaadyadaan iyadoo oo markan ay muuqato in ay taagan tahay weli xiisada israel iyo dadka falastiiniyiinta ah warbaahinada caalamka ciwaanada ugu waaweyn ee haysta waa in markaa lagu waabariistay weerarka ururka xamaas ay ku qaadeen gudaha dalka israel iyadoo magaalooyin badan oo israel ka midana la weeraray waxaa sidoo kale la soo warinayaa in weli ay ku adkaysanayaan eh, marka la eego ciidamada ururka xamaas inay sii wadayaan iyagooba ku dhawaaqay howlgal milatari oo ka dhana israa'il waxay sheegeen sidoo kale uguna baaqeen dagaalyahanada kale ee yana lubnaan ee ururka xisbullah in dhankoodu ay qayb ka soo noqdaan dagaalkan oo ay sheegeen inuu yahay mid lagu raadinayo madax banaanida iyo xorriyadda dadka carbeed dhibaatana ay israa'il ku hayso waxaana dagaalkan iyo iskohorimaadyadan ay imaanayaan maalin un kadib markii ay markaa sanado badan kasoo wareegatay dagaalkii israel iyo dalalka carabeed dhexmaray waxaana sidoo kale muuqataa in weli ay markaa taagan tahay xiisada udhexeysa eh, ururka xamaas iyo sidoo kale israa'iiliyiinta warbaahinada ugu waaweyn ciwaanka ay sameynayaan waa in ururka xamaas ay u muuqdaan markan inay weerar gaadma ku qaadeen gudaha israel iyadoo ilaahay haatan sida lasoo wariyana sidoo kale uu jiro khasaare soo gaaray dadka falastiiniyiinta haweenay ayaa geeriyootay shan iyo toban karan dhaawac ayaa soo gaaray kadib eh, markii ururka xamaas ay markaa gantaallo ku rideen xarumo iyo dad israa'iiliyiin goobe ay degan yihiin oo ku yaala koonfurta israel dhimashada ilaa haatan lasoo wariyey waa haweeney sidoo kale shan iyo toban xubnood oo israa'iiliyiin ayaa eena lasoo warinayaa inay markaa dhaawacmeen waxaana isoo taraya wararka la xiriira dagaalka ka bilowday gudaha ee dhulka ay falastiin leeyihiin iyo meelo ka baxsan oo israel gudaheedaba markaa ay ku bartilmaameysanayaan ururka xamaas gantaalo wixii ku soo kordhana waad la socon doontaan dhegeystayaal welina barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan barnaamijka wada degeysanaysaankeena waa nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana mareykanka waxa uu leeyahay ruushku waxay u muuqdaan markaa kuwa doonaya in wax kabedel lagu sameeyo dibna loo eego heshiiskii horey loogu joojiyey looguna laalay in lagu sameyn karo tijaabo marka la eego hubka nukuliyeerka danjiraha ama ergeyga u qaabilsan arrimaha heshiiska ururadii galay ee loo yaqaano comprehensive nuclear test pan treaty organization loona soo gaabiyey c t p t o ninka lagu magacaabo mikhail yulrof ayaa ku dhawaaqay marnimadii shalayta ahayd in markaa moscow ay dib u fiirin doonto heshiiskii ay hore u gashay ee horey loogu ganaaxay loona joojiyey markaa in lagu sameeyo dib u egi sidoo kalena la tijaabin karo hubka nukliyeerka ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii ay cirkaas kusii sharartay xiisada nukliyeerka ee u dhexeysa dalalka reer galbeedka iyo sidoo kale ruushka iyadoo oo markaa arrimahan walaacooda uu sii kordhay tan iyo markii hogaamiyaha ruushka valadimir putin uu sheegay in ruushku wax weliba uu adeegsan karo haddii markaa ay bataan taageerada milatariya iyo fargelinta lagu hayo dagaalka ruushka iyo ukrein tan iyo markii ruushka uu duulaan ku galay wadanka ukrainna waxaa markaa aada u kordhay taageerada militari ee mareykanka uu siinayo xukuumadda ukrain taasi oo ay aada kaga carootay ruushka xilli cunuqabateyn la saaray xukuumadda moscow arrimaha oo dhanna markaa ay u muuqdeen kuwo ay ku keentay care ay arrintaa ka qaaday sidoo kalena heshiisyadii hore loo galana ay u muuqatay mid markaa dib uga baxaysay yolbanof oo isagu ah danjiraha arrimaha nucleerka u qaabisan ruushka waxa uu yidhi ruushka waxay qorsheynayaan inay markaa dib u eegis ku sameeyaan waxyaabihii iyo heshiisyadii hore loo gaaray oo ku aadanaa heshiiskii la galay ee dhigayay in markaa la joojiyo duniduna ay mamnuuc ka tahay in la isticmaalo ama la tijaabiyo hubka nucleer qoraal ka soo baxay waxa uu ku yiri ruushka wuxuu qorsheynayaa inuu dib u eego heshiisyo sanado badan ka hor la galay waa muhiim in wax kabedel lagu sameeyo ujeedadeenu waa inaynu aragnaa in markaa ay muhiim tahay in dib loo eego xilli tijaabada hubka nucleyeerku ay xilli waliba dhici karto balse dalalka qaar si siyaasadeysan ay u joojiyeen ayuu qoraalkiisa ku daray bartiisa twitterka ayuuna kusoo qoray mikhail yolvanov oo isagu ah markaa danjiraha ruushka u qaabilsan arrimaha hubka nucleyerka iyo heshiiskiisaba xukuumadda washington iyana dhankeedu waxa ay ku celisay khatarta iyo walaaca ay leedahay in markaa haddii la farageliyo heshiiska ama laga baxo ay keeni karto in toos loo tijaabiyo hubka nucleyeerka washington dhankeeda waxay sheegtay in haddii la tijaabiyo hubka nucleyeerka ay ka dhalan karaan musiibo dabiiciya ah sidii dhacday sanadii kunsagaalboqolsagaashaniyolabadii iyo sanado badan ka hor iyadoo arrintaa kaga jawaabaysa ruushkana waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ku tilmaantay arinta arrin u muuqata walaac ka dhana nabadda iyo xasiloonida dunida waxayna u muuqataa arrintaa kasoo baxday yelvanof mar mid markaa lagu carqaladeynayo hanaanka iyo xasiloonida nabadda dunida weli barnaamijka walaad degeysanaysaan keenina waad naga socotaan dhegeystayaal ogeysiis muhiim ah qaybihii dambe barnaamijka walaad degeysanaysaan markana waxaad kuso dhawataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo aadna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay aryaadhaha kalemaanay waxaan maqli jira berigana loo baahan yahay isku duubnibaa dadkayagow dulli kaga baxdaan dadkayagow sharafta intiiyo deeqiya wanaag ku durduurataan war cabdullah waxaad ka tagtay urur iyo dugaag lagu eryaa cadow lagu didshaa dugsiqaradin iyo dowlad lagu hantaa duubni kowdhi iyo midnimadanaa sheegaysaan waa horaanu ka tanaasulle somalilan markayga somalilan markayga bowmagoojacdahawa kale idinkaga jidha war kalemaanay war mahaysiine madaxweynaha kenya welim ruuto safiiruu magacaabay laakiin somalilan uu aqoonsadayo soomaaliyan mid ugu soo magacaabay somalilan mid ugu magacaabay hadda muqdisho hargeysa ay laba safaarood u kala joogayaan qoodha iyo xeraday haddaan aqoonsigii hellay warnamiya william rooti falkaasay gaandhaka dhiiday mase ogaala kasuubi madayow laascaanood ku soo noqon maysid aryaadhaha horta william rooti ma rayla odhiingaa waala jira somalilan waa aqoonsahayaahe war madaxweynaha kenya master william rooti wuxuu ku bannaanbaxayay ma bay ahaayeen uu iskaga safiirka u magacaabay warba haddi taas mayadaa dhibla anaguna mid kale u magacaabanaa war maxaad ula yaabaysaan axmed madoobe safiiruu kenya u magacaabay war unii maakan fidhiinma adduunya walga iibsaday maaye war safiirkii soomaaliya nairobi u joogay tarsam edabdarradan markuu maqlay ma ka soo tegey sidiisii horoo kale farmaajo hadduu joogi lahaa tirsan wacyo waa ka imaan lahaa war kalemaanay waxaan maqli jiray lugta jeeni dhafta way jabtaaye ma og waxaan idin leeyahay duulaan shisheeyaan maqliyo deriska qaarkiiye dulmi iyo anaaniyo hadii nala ka dayn waayo ilaahay dad buu naga dhigaya dirir u tooghaya aryaadhaha qawaariijta haddaan lala diriraayoba sokeeyo maaho saaxiibkay cabdulle waxau yidhi how hogaan kaastoola howlgeelsha inuu hagaajiyaa haboon hogaan kastoo la howlgelshaa inuu hagaajiyaa haboon war cabdulow saaxiibka cabdulle aniguna waxaan la qabaa cid kasta oo hawshii loo xil saaro gudan weysa waa in ummadda laga hor wareejiyaa sababtoo ah fidnada hadda taagan oo dagaalka khawaarijta caqabada ku ah waxay ka timid salka ku haydaa dad xilkii loo dhiibay gudan waayey oo eedana lishageeyaana biidina lishageeyaana war shaqadu waxay hadda joogtaa laba bilood ka hor madaxweynuhu markuu dhuusuma tegtagayay meeshii ay joogtay yaahu yaa jugjug mahaaga joog ahaa heetaasu warlandundhiirirayaw dareeray dalnima deerna aha taas hadow war waa qowda maqashi waxnaha u qaban aryadhaha warka iga qasinina sida cabdullahi shirif soo wadaahe waxaa hore loo yidhi talan tab iyo xeel lahayn turuuq yaa xoogku toosime waar waxaa kaloo la yidhi tabantaabadii iyo iskuuti sanaanbay gacmow tamahaar ku yeeshaan war waxaad kaloo ka tagtay hadday midig tukeli tahay daharkuuma goyso tusma lagu maqaade tusma lagu maqaade war waxaan kaloo naqli jiray telefoonkaaga xihan tiiraan yuu igu hayaa tallaaba ma qaadi karo tubtuna way iga fog tahay tijaabana waan wadaaye war khawaariijtu meel kastay ogaadaan in lagu soo socdo isgaarsiinta waa burburiyaan adiguna teleefoonkaaga xihan aad ku calaacalaysaa war ma nimankii arilayaad ka sugaysaa inay isgaarsiin dhaafaan aryaa adigaba orgageesa weyn haddau ku hirti lahay waa xabaday oo hadda khawaariijtu arigay laayeen waadna hirtiyey ku eeday rabaan war hooy joog khawaariju qiilkuuma weyde warbow xaaladdu waxay maraysaa al-shabaabku waa kanoo sidii cawsha kale yaaye afku xooglayaashiiyo kuwaa beenta ugu qaybsan meel kastay adduunyada tagaan waa la soo heliye war bal ma isdhibaan loo goyni war waxaan abwaanguura ka maqli jiray daruufaha adduunkiiyo haddaad nolosha diideen adinkoon dad kala maran dabaq ma iska tuurtaan war maa sidaas abwaanguure anigoo dugsuqiraan dhigtaan maqli jiraye al-shabaab hadday dhagallaabu daloola leeyihiin mar hore inta taladiisa qaataanay badda iyo webiyada isku qarqilaayeen haddan baaxaad leeyahay badda soo ma jiireen miyay odhan lahayn khawaariijtu aryaadhaha kalamaanay xabad ma ogdiinoo war hee ma boholihiin shabeellow ee gobolka mudug dagaalku ka socday qayn waaweynaa loogu daraa la yidhi ka kadibna ciidamadii iyo shacabkiyaa ku gurguurtaa la yidhi godadkana waa laysugu tago waa laysla galaa la yidhi wasiirka warfaafintir jaraa'id qabtana wuxuu leeyahay boqol aan madaxa uga goynay mugga gobolka mudug ma sii joogi doonaan he inta kale ha dambayse wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka wareer mudugu markay qole inta meel ku helaan baabahda ka dhigaan waxay yidhaahdaan baasaan inta xarigjiid uga dhignaan soo afjarnaye khawaarijtii hadda shabeelow ma lasoo afjaray war dhaxa waxay dhahaan xabadaanku ah. mariha ma wareer barigu waxay yidhahdaan bagah waar annagu xabaalwadaneed baanu dhahnaa inuu shacabka soomaaliyeed sharaf ku noolaado ah. shabaabkii in badan diidanaa waa la shidayaa war mar haddii la shiilayo oo lagu shabaaxayo ah. shabeellow maxaa uga dhex lumay ehlu shayddaanka shargudban shaydaan xijaaban shayddaankii baa shakaalay baan maqalnay shartoodii baa la hijaabay baan maqalnay shuba hadda shuba warbow idanka sidii jinka u shidahayee eh. ma khawaarijtii fafuq buraale noqotay war ma cilaash baa loo furay war khawaarijtu marka foox lagu shido indhaa waxba kama arkaan waxaan maqli jiray eh. na dhaafa eh. waxyeeladiina na dhaafa warnananana dhaafa waxyeeladiina na dhaafa war haddaba waxaad leedihiin sii baxeey sii baxeey jinigii safraayow sii baxee dhigay baase bi'an baa cashiya looga dhigay beer kalaan kalehe markii laga baquurshay jinniga been isruxayaane bugtii maarta yeertaan ka helay baa'itankoodii warboga kalmaanay buntland war uma haysaaniine khilaafka hadda wasiiradii danigu ku faafay labadii doorasho iska soo horjeedda boosaaso lagu qabtayna wasiirka arrimaha gudaha jaxa waa waxba kama jiraan weeye kadibna wasiir baa qaybtii dale u tegey ayuu inta u tegey xilka u kala wareejiyey guddoomiyii hore iyo kay doorteen kadibna waxay gaartay heer la isu gabiyo waxaana bilaabay wasiirka arrimaha gudaha juxa wuxuuna yidhi nin kaleba sallaan hayla korasamada ceebeede sugi may nin qoriyaw inuu suugiya tumane kadibna wasiirka cadaaladda maxamed cabdiwaaba u jawaabay oo yidhi tagoogaha markay kaa jabsheen kuuma tunayaashu anigii ku tabantaabin jireen may tixgelin weysay tolkaa oo ku nacay maalintaa taagsan kari weydey anigii ku tabantaabin jiray may tixgelin weyday hayay waar baashu geertimartiima soo dhaaftay wah eleen reergarowna goomaara gorodaayen warmadow bow buntland garan mayside kudayow buntland hurdayo siday dowladeedu tahay war annagu waxaan maqli jiray hooyadii federaalka horumarkeedu badnaayo howlihii u qabsoomay hal dhaanto kaligeediiu heese aan lagu koobin buntlanay horumarkaagu weliga macabsaame aan maqli jiraye waxay isku bedasha maanta in gabaya laysku tiriyo war horta madaxweyne deni ma la helay war kalamaanee buntland ayadu waa isu gabaydeen koonfur galbeed isuma gabyaan mucaaradkii muxaafadkiina kala jooga waa laga karlaayahay lafta gareena mucaaradkii soomageli karaanuu yidhi baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo marna mucaaradka u tageen marna lafta garan u tagay uu xalkooda ku jirana weli go'aan kama soo bixin labada dhinac inay wax isu ogolaadaan waa laga laayahay war aan helbaydho welindoonma kooshiidii rooba ka dhihi barwaakigu dhiidi walnima aysidi dadkii gogoobeen beledka biya gali beero biya gali laakiin nima kasta nusgaantiya wale tal eray dhasaare naf imaallewa ku dhihi bohlisalaami haysanmagororaasan hagarka meelilaleeyo deada dadbadanka gaadi owlaadna ka gaadi waan hordhaanga linkudibi dadka dadnahe waaba goradaasana meeli linkudiwo ka deedahaayan ilaahay naxariistus dhahdiya ilaahay naxariis noo siihe warmadeeyow meesha bay dhabaa qaaday warmadeeyow khilaaf hadduu dhaco xalaydhelay in laga noqdaa loo baahan yahay waryadaguyo dododadgaadiyakiinsheegi wareersanta warmadeeyow reer midugu waxay dhahaan walaalaxay tame caanahana wada dhame warana ay tama kiinsheena daddaadgaadiyakiinsheegay wallaahan liyelayn sida u dhigay wallaahana ka akhrisanayn inta oo dhaaf warmaday afqalaad kuma hadlina af soomaaliya waxaan kugu sheegaye idiin turj sumi maynee soo barta af soomaaliga waa daadadka iyo roobab culus inay soo socdaan horaa looga digay soomaalidu meel kasta ay joogaan waa inay taxadiraan weliba idinka xaggiinna webiyadaa ku badana si wanaagsan u taxadira war soomaalidu roob iyo abaarba waa ka cabaadaane xaggeen nooroon waryawna maba waadna ilaahw nahariista gudaantiya nahariisnoosiyalena waar aniguna waxaan maqli jiray roobow riglow kaalay riya daraariyow kaalay warbowanna waxaan maqli jiray asa ama girgiiran og dhagax ku wada jooga geeskooda ka xumbaye roobow ruglow kaalay waranna waxaan maqli jiray eh. allow roone roobey eh. roobna siiye roobey waranna ayayday waxaan ka maqli jiray markii roob badani do'o eh. allow aftiyo awradaaqeenka war kalmaanay idinkoo rag waaweynaad ciyaalnimo u laabateene nugu kala wada maadafaalba toddobaatan jira likiidhanay walbamada wax la yaabeen ficiis waxay yidhaahdaan geelow gulaalow gumbalulux war bashiiro waxaad ka tagtay taala soo socotee ka gambo war kalamaana waxaas war maahan anigaa war idin haya iga koobiya anoo teel xamar ku yaal maraya laabkiisa ayaa laydhow soo dalfiday hees qaraamiye annashow dadkii hore la joog fiican baanahay oo taalihii iwaday baan ku iri bahasha ii jooji kolkii uu istaagaan albaab sii raagalay galaya xaflad iyo aroos bay hadda qola ku haysteen buuq iyo sawaxan baa ka jiray gudaha kiisaahe reer mudug hadduu yahay nin waa geesi qaab darane islaamihii baraanburahayaan qaar ka caashaqay dadkii oo sacbinayaan masraxa aaday kaligeey qayliyey xasan amar la'aan gabay tirshaan xoog u qayliyeye inta ceelka loo wada hashii ololka dayn weysa inuu kuraygu nuugay rabtaasaan isleeyahaye balliyada jafkooda iyo haddii kaynta laga raadsho shimbiruhu inay kala ordaan kama duqoobaane xaku goranyo maantii la raro dheellidaan nacaye ha yeeshee ka tegay maalmahan gabayadaydiiye ma sheegsheegin jiiftooyinkii raatibka ahaaye jacburkana afka iga bartay weyska day rabeye dhaaf kolkaan idhaahdana rag baa curiyo suugaane anna wiil masayr baan hiyo ruux xinaasa lehe goortaan kala firayoon murtida dhab ugu hashaarto deelqaafiyo wuxuu iga noqdaa hadalku maamaaye xaggaad hey u sii leedihiin waa dhammaystiray xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal kala socoteen keenan guud ahaanna waa intaa saaxiibayaal ah, barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad aad ila socodsiinaya cabdiraxmaan kaysaafir sameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo